بسم الله وبه نستعين على أمور الدنيا والدين ونسأله السداد والتوفيق وصلى الله على خير الأنام وعلى آله وصحبه وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ودرسيني سقالية طبناد صفحة بقلية سقال كتاب كينا ayaynu maanta ka qaadi waxaa suukeen dambaysay miithaalka jiim sharxiisaynu ku jirnay liannana xasabna alakta liab ukhtadii liabka ahayd waxaan u xisaabinay cinda almuqaasama markii wax la qaybsanayey waxaanu u xisaabinay inu ukhta akhii shaqiiq ahaa aynu u raacinay waa idraaran biljad iyadoo awoog aynu ku riixayno uma acdaynaa waxaynu siinay nasiibaha nasiibkeedii ay heshay iyadu loo qoondeeyey wahuwa waxa weeyaan itiniin la hoos dhigay labiyo toban lixdaas waa khalad baynu marka loo eega masalaha uu kitaabku ka dhisay oo labiyo tobana ayaa laba looga qoondeeyey lilakhi shaqiiq akhi shaqiiq ahaa ayaa la siinayaa liannaha maxaa yeelay tuxjabu waa lagu xijaabayaa bihi isaga wa bitadqiiqi nadar markaynu hoos u eegno fi lmasala nejidu waxaynu helanaa ana alafdal liljad hunaa awowga sida u wanaagsan halkan almuqaasama weyn laa thulusulbaaqi thulusulbaaqigii maaha waayo mislaankiisii mar hadday ka yar yihiin waa inuu muqaasamadu la galaa ehlu faralkana wixiisina uu qaatay bal si kale aanu dhisno sida kitaabku uu maray labiyo toban baynu ka dhisana waxaan leenahay hooyo sudus bay leedahay liwujuudi farci liwujuudi jamcu min alikhwa joogitaanka ay joogaan jamaca ikhwada ahay asal masalaha sidkaynu ka dhisnay maxaa u sudusa waaxid umasi maxaa soo haray shan shantaa inoo soo haray awooga akha iyo ukhtada ayaa wada qaybsanaya muqaasamaani ku qaybsanayaan awow waa laba madax akhuna waxa weeyaan laba ukhtaduna waa mid sidaa marka la yeelo ayaa waxaanu leenahay ukhtadii waa maxjuubo waa mid la xijaabay shanta waxaanu u qaybinaynaa uun laba madaxoo keliya uun ukhtadii waynu iskaga tegana jadkiioo madaxa iyo akhiioo madaxa labadaasun baynu u qaybinana ukhtadiina waa iskaga tegna shan marka laba loo qaybiyo jab baa gelaya oo saxaax maaha labada qaadoo labadoodii madaxa hadda uftadii waan ka tegay la soco asal masalaheeni lixda haa ku dhufo labiyo toban weyn labiyo tobanku saasi kasoo baxeen hooye maxay masalada ku lahayd hore ee lixda laga dhisay qori labadaa ku dhufo itiniin labiyo tobanka hoose maxaa u soo hadhay awowga iyo ikhwadana shan shan baa hor yaallay shantaa ku dhufo laba toban tobanka awowgu afar buu leeyay awowgu afar ayuu leeyay marka laba madaxas gooni xisaabiyo akhina isna afarta afarteeda ayuu leeyay soo sideed maaha maxaa soo hadhay laba labadana waxaa loo qoondeeyey waa halkaa uu sheekhu yidhi suma caddaynaa nasiibaha wahuwa itniin hoos dhiga labiyo toban laba ayaa loo qoondeeyay labadii haddaba ilaniyadu maxjuubay ahayde la siin maayee akhii shaqiiq ahaabaa loogu daraya lix waa saa ku qaadanaya asilmasalihii waxaa laga dhisay labiyo toban iyo masaxilmasalihii noo noqday laba hooyaale afarna awowbaa leh lixna akhii shaqiiq ahaa ayaa leh labiyo tobanku sidaasi ku dhan yihin daal ruux baa geeriyoodo wuxuu ka tegey can um هي جد أخت شقيقة أخوين لأب فالأم هي وحليد السدس ولجد أوجينا ثلث الباقي ثلث الباقي بقاف والأخت شقيقة أنا نصف نصف قاعدة وللأخوين لأبنا الباقي باقي جيبي قاعتين وحليه الشيخ عليه رحمة الله بالمسألة ده العادة والسنو ruux baa geeriyooda wuxuu ka tegey hooyadii awowgii ogtaa shaqiiqada iyo akhaweyn le ab intaasu ka tegay hooye maxay leedahay sudus liwujuudi jamci minalikhwa baaqigii soo hadhay waxa uu ka dhaxeeya awooga iyo labadaa kheelle abka ah iyo ukhtada shaqiiqada ah waayo way isu habar wacanayaan way isu qaysanayaan waayo uktadii shaqiiqada ahayd baa markeedii horeba misliinkii jidka way ka yartay sidaa awgeed bay walaalaheedu ugu yeedhatay waxaanu leenahay awoogii maanta cidda la joogtaa misleenkii iyo weliba siyaadaa la jooga mar haddii misliinkii siyaada ay la joogaan awow wuxuu leeyahy anigu hulusul baaqi baan qaadanayaa hooye markii suduskeedii qaadato wixii ka soo hadha saddex meelood inta loo qaybiyo anigu aan meel qaato waxa kalena idinku halka iskala dhacasaan iskala dhaca sidaa ayuu awoogu isagu taladiisu ku go hooyana inay sudus leeday awooguna hulusul baaqi uu leeyay halkaa markuu arrinku marayo baa uktadii shariiqada haydna ay tiriyana sideedii hareeraha eegtay tidhi waa maqaamku waa maqaamkii aan niska ku qaadanayay niskaygii markaan qaato hadday wax ka soo hadhaanna labadiinna walaalahow qaata ile marka horeba salaam idinka dhiganayaan odayga idinku riixee xoolaha dee leen waan idinka dhawaaye hadday waxba idiin soo hari waayaanna dareerihiinni ku carraaba inantii dabeetana iyana niskeedii bay qaadato waxaan leenahay dabeetana niskaa inantu qaadatay hooyana maxay qaadatay sudus bay qaadatay sudus maxaa u hooseeyaa lix nisna maxaa u hooseeyaa laba laba-iyo lix toos iskugu dhufo toos iskugu dhufo labiyo toban wey asal masalaheenu labiyo tobankaa ayuu ka dhismanaya waa halkuu kitaabkeenuna uu ka leeyahay falmasalatu asluhaa min itnay cashar labiyo toban baa laga dhisa labiyo tobankaasaynu ka dhisana labiyo toban maxaa unisa lix waktadii shaqeeyada ahayd sii maxaa u sudusa waxaa u sudusa laba ummadii awowguna wuxuu leeyahy hooye markay labiyo toban suduskeedii ka qaadatay oo laba ah maxaa ka hadhay hooyo labiyo toban markay laba ka qaadatay toban miyaanay ka hadhin tobankaasaa baaqigii ah baaqigaasaan anigu suluskiisa leeyahy buu leeyay baaqiga ayaan suluskiisa leeyay laakiin markay hooyana ka baxdo bintaduna ay ka baxdo wixii labadooda ka soo hadhaan huliskooda leeyahay shaqiiqaduna markay ka baxdo cafwan markay hooyana ka baxdo shaqiiqadina ka baxdo wixii labadaa ka soo hadhaan ayaan thuluskooda leeyahay maaha caynkaa ee markay hooye ka baxdo wixii ka soo hadha ayaan anigu thuluskooda leeyahy weyn isna saasuu hulisulbaaqigii uu ku qaatay waaye isugee haddaba hooyo labay heshay shaqiiqana waxay heshay lix waa isku sideed awowguna wuxuu helay toban la hoos dhigay saddex ama toban loo qaybiyo saddex oo thulusa hulusulbaaqiya intaa markaan isu geeyo waxa weeyaan afar iyo soddon la hoos dhigay saddex afar iyo soddon la hoos dhigay saddex ayaa waxaan ka goynayaa labiyo tobankii aslumasalaha labiyo tobankii aslumasalaha baan ka jaraya waxaa ii soo baxay laba la hoos dhigay saddex dariiqadii jacjabka ee caadigahay baad raacaysaa labiyo toban iyo cashar naacis arbaca talaatiin calaa talaata labiyo toban waax baa hooseeya waaxad ka hooseeya saddexdaana dhufsanay weerahay wadaagaan waa talaata saddex u qaybi hal waxa weeyaan saddexdii uun labiyo tobanka ku dhufo lix iyo soddon saddexda inoo duldhig saddex haddana saddex u qaybi waaxid waaxidka haddana afar iyo soddon ku dhufo waa afar iyo soddonkii uun lix iyo soddon afar soddon ka goo waa laba laba la hoos dhigay saddex laba la hoos dhigay saddex ayaa u soo hadhay akhaweynkii liabkahaana intaasaa usoo hadhay intaasaa usoo hadhay waayo waxaan leenahay dabeetana awogu waa inankii nin sulusulbaaqigu qaadanaya toban lahoos dhigay saddex ayuu leeyahy toban saddex lahoos dhigay tira saxiixa ma soo baxa siko baa gelaya saddexdaa la hoos dhigay labiyo tobanka ku dhufo lix iyo soddon lix iyo soddonkaasay masaladeenu ka ansaxaysa labiyo toban saddex lagu dhuftay lix iyo soddon hooye maxay masalada ku lahayd laba saddex ugu dhufo lix lix iyo soddonka hoose awowguna muxuu ku lahaa sulusulbaaqi buu ku lahaayoo toban la hoos dhigay saddex toban la hoos dhigay saddex marka saddexdaa labaiyo tobanka dul saaran ku dhuftood waxa weeye saddex iyo saddexdaa isu tuur cashara toban baa soo baxay lix iyo sontaka u hoos shaqiiqadu maxay ku lahayd sita saddex ugu dhufo sideed iyo toban lix iyo soddonka u hoos labadii ak maxay ku lahaayeen laba la hoos dhigay saddex laba la hoos dhigay saddex saddex ku dhufo saddex iyo saddexaa isu tuur itiniin baa soo hadhay labadaa qori midba qori sii lix iyo soddon ko hoose isugee lix toban sideed iyo toban iyo laba intaa isu gee lix iyo toban waa meel siddeed tobanna waa meel waa afar iyo soddon labadanna ugee lix iyo soddonkiba saas ku dhegi wuxuu ku leeyahay sheekhu undur shak raqam cashara eeg jaantuska lambar toban ashakla waa jaantuska hooyo sudus bay heshay awogii sulusul baaqi ukhtadii shaqiiqada ahayd nis akhweynla abkiina baaqin falmasalatu asluhaa waa labiyo toban wa tasixa waxay ka ansaxaysaana min sita wa talaatiin lilummi sita ayay ka leeday hooyo oo aan yeedhiyey walijadina cashara ayuu ka leeyey wali shaqiiqana sidii toban bay leeday welila akhweyn laabna labay leeyihin midba uu qori qaadanayo تنبيه إذا وجد مع الجد إذا وجد هدي الهلو مع الجد أوغا لشركيسة الإخوة من الأم إخوة حقي هو يأه هدي الهلو فإنهم يقوا يسقطون ويدعيان بالإجماع صلقوا إجماعي ويدعيان وينفرد الجد awuhu wuu la gaar noqonayaa bilmiiraati dhaxalkii li'anna maxaa yeelay irtahum dhaxalkoodu yushtaradu waxaa loo shardi yeelay fiihi an yakuuna inuu noqdo kalaala inuu yahay ay laa asla lilmeyt meydku asal waa inaanu yeelan walaa farca lah farcana waa inaanu yeelan wuxuu leeyahy sheekhu caleyh raxmatullah waxaynu kusoo jirnay awoway la joogaan ikhwali khayrwama haddaba maanta kuwii lu-umka ahaabaa meeshii jooga fa innahum yasquduuna bilijmaac gebi ahaanba waa dhacya way daadanayaan wayanfaridu ljaddu bilmiiraaf awowguna wuxuu la keli noqonayaa dhaxalkii oo isagaa ka wada qaadanaya lianna maxaa yeelay irfahum dhaxalkoodu yusharadu waxaa loo shardi yeelay fiihi isaga an yakuuna inuu noqdo kalaala kalaala inay noqdaan maydku inuu kalaalo noqdo ay laa asla lilmeyd meydku waynaanu asal lahayn walaa farca lah wahaadaa kaasuna xukunkan aan tilmaamay macnaa qowli naadim naadimkii saaxibu raxbiyada hadalkiisii macnihii uu lahaa uu xambaarsanaa weeye oo wuxuu yidhi waxsub bani labi lada alacdaadi warfud bani lummi maca alajdaadi waxsub tiri buu yidhi bani lab ikhwadii liabka ahayd tiri lada alacdaadi maca alacdaadi min alikhwa tirada raaci ikhwada ah waxsub tiri oo xisaabi banilab ikhwadii liabka ahayd lada alacdaadi ay maca alacdaadi tirooyinka tirada la tiri tiradaasna waxa weeyaan tiradii min alikhwada ahayd ikhwadii marka la isu geynayo ee la jamcinaayo ashiqada ahaa kuwii lacabka haana raaci warfud haraatid raatib barin um ikhwadii liumka ahayd macal ashdaadi markay awooga la jiraanna daadi oo meesha ka saar waxba yeela dhaxli <coughs> waxkum waxaad ku xukuntaa على الإخوة إخوذي بعد العج مركز ستري سكدب بني الأبكي يا عشقدي مركز حساب اسكو حساب سيد سراعيسو كدب waxaad ku xukuntaa ikhwada xukmuka xukunkaagi fiihim iyaga aad kula xukumi jirtay ikhwada cinda faqdi jad markaanu awow joogin markaanu awow joogin ikhwadu siday kala yeeli jireen un kala yeelaan markaana waxkuma cala alikhwati ikhwadii waxaad ku xukuntaa aada isku xisaabisay israacisay bacda alcaddi markii iyagii aada isu tirisay kadib xukmunka xukunkaagii fiihim ikhwada aad ku xukumi jirtay cinda iljad markaanu awow joogin oo markaanu awow joogin ikhwada shaqaduba wax heli jirtay oo kuwii la abkahaana way iska tegi jireen maanta markaad isku xisaabiseed awowgii ku wada riixday eed awoogii ku muquunisay ee wixii alla u qadaray uu meeshii ka qaatay wixii meesha ka soo hadhay ikhwada u soo wada hadhay ikhwadii ashiqada ahayduun gooni u siiyo kuwii la abkahaana meesha ka saar tanbiihun aakhar abnaa alikhwat lashiqaa abnaada ikhwada ashiqada ahi waa abnaa alikhwata liab halkaa hore haddaan ku noqdo eusheeku leeyahy waxsub bani lab lada lacdaadi waxa weeyaan marka la eego oo ikhwada liabka ah iyo kuwa ashiqadaa ah, waxaa la israaciy oo laysku tiriyaa marka awoga loo eegayo waa ciddii aan hayn cali ibnu abi daalib iyo ibnu mascuud oynu hore usoo marnay markaynu maraynay safxadda sagaal iyo sagaashan faqrada daal markaynu maraynay ee uu sheekhu lahaa uu ka hadlayey qaanuunkii suuriya ee ku saabsanaa xeerarka qoyska markuu ka hadlaayey qodobkaa bal eeg waa madhabkii cali ibn abi daalib ibn mascuud wixii aan ahayn oo jamhuurka ah ikhwada waa la isku tirinayaa abnaa likhwatu lashqaa iyo wa abnaa likhwatu liab laa yarisuuna lama dhaxlaan maca wujuudi ljad dhulka uu joogo waxba lama dhexlaan aslanba wahaadaa kaasuna mimaa ki weeyaan itafaqa calayhi ay isku waafaqeen al waalfuqahaa a'immada imaamiyadu iyo fuqahada kaleba waa arrin ay isku waafaqeen wuxuu leehay sheekh caleyh raxmatullah wa abnaa likhwa iyo abnaa likhwatu liab kuwii ashiqada ahaa iyo kuwii la-abka ahaa abnaadoodii oo ibnu akhi shaqiiq iyo ibnu akhli ab oo kale weeyaan awowga waxba lama dhexlayaan sidaa maanta la lahaa shaqiiqii iyo kii la-abka ahaa awowgii hadday goonigoonihiina waa la dhexlayaan hadday wada joogaanna waa la dhexlayaan kuwanu ma imanayaan meesha wa hada mima itafaqa caleyhi alaimatu walfuqahaa falow maata tusaale ahaan hadduu ruux geeriyoodo canjad wawigii ka tago waibnu cashin shaqiiq uu ka tago maalan waa tusaale akhadaljad awowga ayaa qaadanaya kullal maal xoolaha oo dhan buu wada qaadanaya awow walaa shay wax alla wax usoo hadhayaa ma jiro liibni akhi shaqiiq wakadaalika sidaas oo kale ibna akhi shaqiiqa laga yeelay ayuu ahaaday xukmu ibna akh liabkina saasuu noqday nacal jiddi markuu awowga la joogo markuu awowga la joogo waayo dee awogu uu ka jiha horeeya oo awogu wuxuu ku jiray markaynu kitaabka eegno siduu qorayay oo madhabkii axnaafta ah awogu wuxuu raacsanaa jihadii ubuwada haddaynu madaahibtii kale eegnana awoga waxaa la soo raaciyey aljuduuda maca alikhwa ayaynu israacin bani likhwana kale aynu ka yeelnay marka awogu macalikhwa ayuu la jiray bani banilikhwaduna waa kasii dambeeyeen sida awgeed lama dhaxli karaanba waxba maqaamkama la keeni maayo wa haadaa macnaa qowli naadim naadimka raxbiyada hadalkiisu macnuu xambaarsanaa waa kan wasqid bani likhwati bilashdaadi xukman bicadlin daahira rashaadi wuxuu leeyahay sheekhu wasqid daadi وأسقط دعادي بني الإخوة بني الإخوة إخوة أما عشقها نقول أما اللي أبها هذا كلا قادر إنما ذو دي كد عادي بالأشتاد أوية كد عادي كربها نقول أوية دي كبهام وين كد عادي سام حكما هل يحكم أرن كاسو بعدل عدالة كسجان وعدالة ظاهرة الشادي oo toosnaantiisu caddahay waa xukun ay toosnaantiisu ay caddahay oo cadaalada weeyaan wasqid daadi bani likhwati bilashtaad ku daadi xukmanoo arrinkaas waxaa la yihi xukun bicadlin cadaalad ku sugan oo cadaalad ah daahira rashaadi oo toosnaantiisuna ay caddahay almasalatu alakdariya masalatu alakdariya هذه المسألة مسألة وقعت وهي كل عضي مع امرأة هويني من بني أكتر كاملة في بني أكتر فسميت وحا لغو مقعابي بالأكترية أيها لغو مقعابي وقيل وحا ليلي إنها يدو كدرت وحي كردوا بيسي على سيد بن ثابت فذهبه مذهب كيسي وكردوا بيسي wuxuu leeyahy sheekhu caleyh raxmatullah masaladan la yidhahdo mas'alatu alafdariya waxa weeyaan masalo ku dhacday haweenay reer bani afdar ah sidaasaana magaca loogu bixiyey waqiila waxaa la yidhi innaha iyadu sidaa maahee saydna haabit ayay ka dhoobaysay madhabkiisii fashadat can alqaacida qaacidadii uu wax ku dhisi jiray ayay ka shaad noqotay qaacidadu wax ku dhisi jiray ayay ka shaad noqotay oo ah xoolaha haddii ay furuuddu dhammaysato ikhwadu way daataan awowgana sudus baa la siiyaa haddii sudus keligii soo hadho ama sudus wax ka yari uu soo hadhona sidaasi leeg awowga ayuunbaa suduskiisii loo cawlayaa ama isagoo buraabuu qaadanayaa ikhwaduna way daataan ilaa iyo ikhwadaasi inay yihiin ugto keliya mooyaane hal ugto inay tahay mooyaane daadan taasu dhici marka qaacidadii si caynka ahayd inay daataan ah ayay ka shaad noqotay fa sumiyad waxaa lagu magacaabay bil agdariya waqiila waxaa la yidhi hayra dalik waxa aan sidaa ahayn waxaan sidaa ahayn waxaa ka mid ah waxaa la yidhi masaladan waxaa u soo jeediyey cabdilmalik ibnu marawaan nin agtar la odhan jiray ayuu masaladan weydiiyey uu yidhi bal masaladan ka waran fa akhda'a fiiha qaacidadiisii markii uu ku dabaqay waa khalday dabad sidaasaa loogu magacaabay bil akdariya hidaayada ayaad ka eegi doontaa safxada koob iyo lixdan iyo muqni ibnu qudaamahaba wa tawdiixu lmasala masaladan caddaynteedu waxa weeye anna imra'atan haweeney ayaa maatad dhimatay wa khallafad waxay ka tagtay sawjan wa umman wa jaddan wa ukhtan shaqiiqa intaasay ka tagtay sheekhu caleyhi raxmatullah wuxuu noo caddaynayaa arkaantii ay lahayd masaladan agtariyadii waxa weeyaan qolo dhexal joojinaysa may dhintay oo kala ah sawj iyo hooyo iyo awow iyo ogto shaqiiqa ah ama liaba ha noqotee kay doonta noqotee fa muqtadaa maa taqadam wuxuu keensanaya wixii inoo soo horo maray ee min madhabi sayd radia allahu canhu madhabkii sayd ka midi waxa weeyaan an tasquda aluktu shaqiiqa uktada shaqiiqada inay dhacdo lianna sawj maxaa yeelay sawjkii ya'khuda nis niskii buu qaatay waalummu hooyana ta'khudu hulus huluskii bay qaadatay wa baqiya min atarika tarikadii waxaa ka soo hadhay assudus baa ka soo hadhay wa huwa farduljad waa faralkii awowga wuxuu leeyahy sheekhu sida uu keensanayo madhabkii sayd ibnu haabit waxa weeyaan ugtada shaqiiqada in la fido awoogiina sudus la siiyo ile xoolihii sudus keliya ka soo hadhay buura suduskan awowgun baa la farar siinayaa ikhwaduna waa daadanaysaa ilaa iyo inay ikhtadan ay tahay mooyaane filaktariyada tanuu markaa ka soo reebay waxay yidhaahdaan culammada faradiyiintu laa yufrad lilukhti wayucaalu lahaa maca aljaddi ilaa fi alagdariya laa yufrad lilukhti ukhto fara lama siiya bay yidhaahdeen wayucaalu lahaa waxna looma cawdo macaljaddi markii awow la joogta ibtidaa'an ba bilowga horeba marka ugu horey judha ugu horraysaba faral layskama siiyo ukhto iyadoo awow la joogta masaladana lama cawlo ilaa iyo masalada agteriyada la yidhaha mooyaane waayo waxay kale yidhaahdaan qaab kale u dhigaan anna alukt laa yufrad lahaa maca aljad ukhto faran lama siiyo marka uula joogto fii gayri masaa'il mucaadda marka laga yimaado masaa'ilka la yidhahda masaa'il mucaadda ee aynu soo marnay iyadoo ukhtadii iyo akhawaadkiiba la farar siinayaynu soo dhaafnay waa fii masaa'il mucaadda ayaa la faral siinaya marka fii masaa'il mucaadda laga tago meel kale oo baabuljadda wal-ikhwa ka ah, oo ukhta la faral siiyo oon ahayn laakiin fii masaa'il mucaadda akhawaadka waxaa la faral siiyaa bacda asxaab alfuruud markay baxaan la faral siiyaa waa la qiyaasaa markay ehlufaralka waxoodii qaataan jadkiiyo ikhwada baa lasu deetana awowgu hadduu yidhaahdo anigu huluska ayaan qaadanayaa ulusulbaagagaan qaadanayaa markaasay iyaguna akhawaadkuna odhanayaan ehlu farar baanu marka iyaga bacda farar baa far la siiyaa ukhtaduni laakiin marka horeba waa la siinaya iyada xaggaa xaggaa toon la eegi maayo waayo walaa yumkinu suuragal maahaa an tushaarikahu an tushaarika inay la wadaagto hu fiihi suduska inay la wadaagto alukhtu ukhtadu inay la wadaagto awowgii baa suduskii la siinaya walaa yumkin suuragalla ma aha an tushaarikahu inay la wadaagto hu awowgii fiihi suduska alukhtu ukhtadu inay la wadaagto suuragal ma aha liannahu maxaa yeelay laa yasixu ma ansaxayso an yanqusa inuu ka yaraado can fardihi faralkiisii waaye an yunqasa dheh liannahu maxaa yeelay laa yasixu ma ansaxayso an yunqasa in awoogii laga nusqaamiyo can fardihi almuqarar lah faralkiisii loo qariray ee loo jaangooyey fii mithli haadi alxaala xaaladan oo kale oo sudus ahaa in looga yareeyaa ma ansaxayso liannahu maxaa yeelay laa yasixu ma ansaxayso an yunqasa in looga yareeyo can fardihi faralkiisii almuqarara lah ee loo qariray fii midli hadi xaala fa kaana wuxuu ahaa almafruud sida mafruudka ahi ee waajibka ahi an tuxjaba shaqiiqa in shaqiiqe laga xijaabo min alirti dhaxalka in laga xijaabo oo walaa yakuunu lahaa oo aanu u sugmin nasiiba nasiibna inaanu uga sugmin min atarika xasaba alqaacida almutaqadima marka la eego qaacidadii inoo soo horumartay wuxuu leeyahay sheekhu caleyh raxmatullah wuxuu ahaa waajibku in shaqiiqada dhaxalka dhaxalkana aan waxba laga siinin siday ku tusinayso qaacidadii inoo soo horumartay wuxuu uga jeedaa sheekhu caleyh raxmatullah bimuqtadaa usuulu sayd ibni saabit radia allahu canhu siday keensanayso usuushii sayid ibnu thaabit marka baabuljadd walikhwa la joogo weeyaan wuxuu siduu uga jeedo xasb alqaacida almutaqadima kamaa huwa madhabu abi xaniifa siduu qabo madhabka abi xaniife wuxuu qaatay in saddexdii suure aynu sheegaynay markay dhacaan ikhwada la daadiyo ama agteriye ha noqoto ama yay ahaanine gebi ahaanba in la daadiyo laakiin aima athalaasa saddexda imaam iyo sayid bnu thaabit ukhtadii shaqiiqad ahayd waxay faral siiyeen annisfa nis bay faral siiyeen sidoo kale abu yuusuf iyo maxamed ibnu xasan oo ka mid ahaa madhabka eh, axnaafta labada imaam ee gardaadiya ee a'immada ugu waaweyna abi xaniifana ardaydiisii ahaa iyaguna sidaasay qabaan sidaa saddexda imaamay qabaan iyo sayd bnu haabit in ukhtada nis la siiyo ayay iyaguna qabaan walaa yakuunu lahaa oo aanu u sugman ayaa mafruud ahaa nasiibu nasiibna inaanu u sugman mina tarikada xasaba alqaacida almutaqadima siday noo soo horumartay kamaa huwa madhab abi حنيفة siduu ku tusinaayo ee uu yahay madhabka abi xaniife walimaam axmed ibnu xambal raximahum allahu tacaala ilaahay labadoodaba hau naxariistee laakiin ha yeeshee sayd bnu haabit radia allahu canhu khaalafa alqaacida qaacidadii waa khilaafay fa wuxuu siiyey shaqiiqadii annisfa nis buu siiyey waa cala almasala masaladiina waa cawlay min sittatin lix buu ka cawlo ilaa tisca ayuu cawlay wuxuu leeyahay sheekhu caleyh raxmatullah qaacidadu siday ku tusinaysay waxaa qaba madhabka abi xaniife iyo imaam axmed ibn xambal markii horena waxaan carabka ku dhuftay saddexda imaam iyo sayid abu yuusuf iyo moxamed waxay qabaan siday qaacidada ku tusinayso khilaafkeed oo ah in ukhtada shaqiiqada afara la siiyo haddaba sidan uu sheekhu uu tilmaamayo uu leeyahy kamaa huwa madhabu abi xaniifa waalimaam ibni axmed waxa weeyaan imaam ibni axmed mashhuurka ma aha sidani uu sheekhu tilmaamay madhab mashhuurka ah maaha ee waa riwaayatun canhu waa riwaayad laga warinaayo sida hidaayada ayaad ka eegi doontaa sabxada labiyo lixdan sidan uu sheekhu tilmaamayna sharxa raxbiya sabxada boqol iyo tobaneedana aad ka eegi doontaa n laakiin sida imaamul axmed mashhuurka ka ahi waxa weeyaan sidan aan markii hore tilmaamay ah saddexda imaam inaan israaciyey oo madhabka abi xaniife aynu goonida uga saarnay khulaasatu lqowl waxa weeyaan saddexda imaam iyo sayd iyo abu yusuf iyo moxamed bni xasan waxa ay qabaan iyo cidtii raacsaniba in ugtada fara la siinaayo sidaasaana imaam axmed ibnu xambal mashhuurka ah in uftada shaqiiqadaa fara la siinaayo waayo laakiin ha yeeshe sayid ibnu taabit radia allaahu canhu khaalafa alqaacida qaacidada waa khilaafay fa farada lishaqiiqa shaqiiqadii wuxuu siiyaa nis nis buu siiyey waa caala almasala masaladiina waa ka cawlay min sita ilaa tisca ayuu cawlay uma dabadeetana damma wuxuu u geeyey sihaama logt qorigii ay ukhtadu qaadanaysa ilaljadda awogiibu u geeyey wa qasaman sihaam sihaamtiina waa isugu qaybiyey baynahumaa jadkiiiyo ukhtadii lidakar mitla xadil unsayeyn buu isugu qaybiyey wa bidariiqati tasxiix marka la tasxiixiyo masalada asbaxat ilmasalada waxay noqotay min saba wa cishiriin toddobiyo labaatan midka ansaxday lisawji minhaa sawjki masaladan toddobiyo labaatankaa wuxuu ka yeeshay tisca tiscatu sihaam u ka yeeshay walilummi hooyena sitatu sihaam walijadkina wuxuu ka yeeshay thamaaniyatu sihaam waliukhta shaqiiqana arbacatu sihaam wa bihaadaa sidan in ukhtadii niskan la siiyey ayay akhada ay qaateen al-imaamaan labadii iimaam ashaaficiyu waalmaalikiyu markuu isagu sidaa uu sheekhu markuu ku socdo axmed ibnu xambal riwaayaddaa laga warinayey inay mashhuur ka tahay oo kale markuu ku socdo wa bihaadaa sidan iyaga akhada alimaamaani ay qaateen ashaaficiyu waalmaalikiyu waxaanu raacinaynaa iyo sida axmed ibnu xambal mashhuurka ka ah ee madhabka xanaabilada ku cad waxa weeyaan inay saddexdan labadan imaam ay qabaan iyo isna qabaa laakiin taa hore waa riwaaya canhu baynu laakiin mashhuur ma aha halkaa hala fahmo undur shakl raqam waaxid bal waxaynu eegi doonaa jaantuska lambar kow xasab alqaacida alasaasiya bal siday qaacidadu aasaasiga ahayd oo ah in ukhta la rido wa shakla wuxuu ku tusinayaa xasab almas'ala alagdariya in ukhta maanta nis la siiyo labadaasi kale tusinaya sawjkii wuxuu leeyahay nis ummada waxay leedahay sudus jadkina wuxuu leeyahay sudus ukhtadii shaqiiqad ahaydna bal haddaan eegno iyana waxa qaadan shaxdu waa tan soo rog warqadda shaklo waaxid jaanjuska koowaad ruux baa geeriyooda wuxuu ka tegey sawj way iyo om um, jad iyo ogta shaqiiqaad sawjku nis buu leeyahy ummadina waxay leeday hulus awowguna wuxuu leeyay sudus waayo maxaynu suduska u siinayna bal haynoo dambeeyo markaasi kuwa cadaane sawjku nis buu leeyahy hooyana thulus bay leedahay itiniin iyo saddex soo qaado isku dhufo waa lix asal masalaheen waa sita lix maxaa u nisa saddex sawjka sii maxaa u thulusa ah? laba ummada sii isu gee saddex iyo laba waa shan maxaa xoole ka soo hadhay qori keliya mar haddii uu sudus uu soo hadhay xoolihii maxaynu odhan jirnay jadkaa la siinayaa ikhwaduna way daadanayaan qaacidada asaasigu sidaasay ahayd eh. shakliguna saasu ku tusinaya uktadii shaqiiqadahay markaa waa maxjuubo waayo qori quraa soo hadhay qorigina awoogii baa la faral siiyey shakliga labaad markaynu usoo eh, degno oo ay ku tusinayso masalatu alakdariya almasalatu masaladu asluha asalkeedu maaha tan sare labada waata ta hoose tuu ka hadlayaa sheeku shaxdan hoose weeyaan ha ku qaldin almasalatu masalada asluha asalkeeda min sita lix baa laga dhisay wa caalad waxaa u cawlantay ilaa tiscana waa u cawlantay wa majmuucu sihaam iljadmi isugeynta qoryaha awooga iyo wa shaqiiqadu kuwa arbaca weeye liljaddi awowgii xisataani laba xiisadood baynu siinanaa walishaqiiqina xisa waaxida macna nasiib keliya nadribu halaasa saddex waxaynu ku dhufananaa fii tisca fatasbax waxay noqonaysaa sabca wa ishiriin wa huwa tasxiix almasala waa masalada halkii laga tasxiixiyey shaxdan degu ruux baa geeriyood wuxuu ka tegay sawj umoojed iyo ogta shaqiiqaad sawjku nis buu leeyahy umana sudus bay leedahay asla masalahu waa sita maxaa u nisa saddex sawjka sii maxaa u sudusa u hulusa cafwan maxaa isu geed waa shan lixda maxaa ka soo hadhay qori keliya awoogii baynu isnaa waxaanu leenahay isagaa la farar siinaya oo suduskaa qaadanaya uktadii shaqiiqada ahayd waxaa tihi maqaamku waa maqaamkii annaa niska ku qaadan jirayo dee anna niskaygii baan doonanaya mar haddaadna xaggaa ii weydaaratay adaan isku kaa halaynaya mar haddaad igaga baxday dee anna maqaamku waa maqaamkii niskayga iyana niskeedii ayaa masaladii loogu daraya oo lix maxaa u nisa saddex bugtada shaqiiqadaasi sihaamtii haddaba isu geey saddex iyo laba iyo hal iyo saddex maxay isku noqdeen sagaal wey lix way ka guurtay masaladii oo ilaa tisca ayaa u cawlantay sagaal meelood xooli marka loo qaybiyo saddex sawjka ayaa leh saddexdaa uu sawjku leeyahy maaha nin saxeexa waxbaa ka dhiman masaladii garooc baa ka galo waxbaa laga garoocay ummadii uluskanu maaha ulus ee buuro ahe eh, iyana waxbaa ka dhiman oo waxbaa laga garoocay jadki waa la mid uktadii shaqeedahay waa la mid sihaamtii markaan isu geeyo waa tisca halkaasay xoolii oo cawlmeen waayo halkaa markaynu maranno ayaa alle nin weyne waa nin weyne laga dhammaan maayo haddaan xagga keliu iska soo rogo wuxuu yidhi awow dee wayna kii wax wada qaybsan jirnay elidda kelimata xadin musayin soo ninkii waxu qaadan jirnay dee maanta inaad nis qaadato anna aan sudus qaato oo qoriya aadna nisoo saddexa qaadato qaadatood iga badsato dee dhaqan umaynaan lahaan jirin xoolaa isugu keen daro awow lidakari mitl xadil unsayenkii isugu keen qaybi hal iyo saddex isku dar arbaca afartiiba isku darsanayaan haddana afar iyo waxaynu soo eeganaa madaxyadooda awogu waa laba iyona waa mid saddex madax ah. afar saddex uma qaybsanto waxaanu leenahay saddexda qaado oo cadad ru-uuskoodiia ah. sagaalka ku dhufo toddobiyo labaatan masaxilmasale waa toddobiyo labaatanka sawjku muxuu ku lahaa masalada saddex saddex ugu dhufo sagaal toddobiyo labaatanka hoos dhig umma maxay ku lahayd laba saddex ugu dhufoo lix xagganu hoos dhig awowgu qori buu ku lahaa qof walba saddexdaa sagaalka lagu dhuftay ugu garaac xooliyo iyo labaatan meelood loo qaybiyey sagaal sawj baa leh waaye ummana lix jadki siddeed ukhtadina arbaca sidaa bidixda waxa weeyaan waxyaa ku qaateen lisawji buu qaadanayaa fardan licadami farci alwaaris lilumina thulus bay leeday licadami farci iyo waa cadami atacadud farca waarise iyo jamcu minalikhwa midna ma joogo jadkina sudus buu leeyahy weli shaqiiqina nis bay leedahay uma dabeetna tudamu sihaamuljad qorigii awowga waxaa loo geynaya iyo wa shaqiiqa ayaa la isku daraya wa tuqsamu baynahumaa waxaa loogu qaybinayaa lidakari dicfa alunsaa inuu leeyahay wuxuu calaamatu sibdi almaaridini ukhtada markay awowga la joogto waxaa la faral siiyaa afar masalo oo koobsanaya calaa suwarin kasiira sansaano fara badan keensanaya waxaa ka mid ah akdariyada afartii masaleba waxaa qoraya cabdulfaa'idka jiska koowaad boqol iyo shan iyo lixdan safxada ah isagoo uu sheekhu ka soo naqlinaayo irshaad ulfaarid ilaa kashfi alqawaamid intaa haddaynu kaga gudubno waxaynu u geli doonaa axkaamu raddi waalcawl cawlka haddaynu soo horraysiino cawlku muu dhicin muqadamo ahaan aynu siyar dul taagno xilligii nebi maxamed sala allahu calayhi wasalam muu dhicin cawlku xilligii abibakarna muu dhicin wuxuu dhacay cahdigii cumar bni khadaab radia allahu canhum wa huwa awalu man xakama bih ruuxuu ugu horreeyey ee xukumayna waa ahaa cumar bni khadaab fariidadii ugu horreysay ee loo soo kor yeelay cumar ibnu khadaab waxay ahayd ruux geeriyooday oo ka tegay sawj iyo ukhtayn likhayri um laba ukhtoo likhayri um ah ama ashiqa ha noqdaan ama liab ha noqdaane sawjku nis buu leeyahy labada ukhtana waxay leeyihiin huluthaan laba iyo saddex asal masalaha sitaynu ka dhisanaa lix waxaa u nisa saddex sawjka si ulusaanka sitana waxa weeyaan arbaca saddex iyo afar markan isu geeyana toddobay noqonayaan asal masalaheennu sita ayuu noqday markaa sihaamtii la helay iyo asal masali baa kala batay cumar bnu khadaab radia allahu canhu wuxuu yidhi idaa bada'tu liaxadihima lam yabqa lilaakhar xaquhu haddaan midkood ku bilaabo ama sawjka aan ku bilaabo ama labada ugto aan ku bilaabo ka kale xaggiisu uma hadhayo oo buuro ahi arrinkaasi cumar waa ka wareeriyey waxay u ishaareen saxaabadu bilcawl inuu masalada cawlgu geliyo ayay u tilmaameen cidda u ishaartay cabbaas waa la yidhi cali bn abi daalib waa la yidhi sayd bnu thaabit waa la yidhi laakiin sida daahirkii waxa weeyaan inay dhammaantood ay ka hadleen cawlka ayay u tilmaameen qiyaasana cala duyuun iyagoo daynta uga qiyaas qaadanaya oo maydka haddii dayn lagu leeyo dhowr qof dayn ku leeyay dee qofun lagama fuur yeelaye qof walba nisbaa lagu siinayaa deynkii nisba ayaa lagu siinayaa nisbadii uu deyntiisu ahayd baa wax lagu siinayaa marka halkanna sidaasi si leeg weeyaan waxay idhahdeen ruux walba nisbadii uu faralkiisu ahaa un xoolahan ha lagu siiyo masaladu deetan sa ha ku cawlanto markii uu dhammaaday cahdigii cumar bn khadaab cabdullaahi ibnu cabaas wuxuu muujiyey khilaaf arrintaa ku saabsan cawlka isagoo diidan masalada la yidhahda masalatulmubaahala ayaanu khilaafkii ku muujiyey waxaanay ahayd masaladaasu ruux geeriyooday oo ka tegay sawj iyo ummo iyo ukhto ama shaqiiqa haate haatee ama leab ha ahaateen manuu odhan cawl isagu wuxuu yidhi nuqadimu man qadamahu allah wa nu'akhiru man akharahu allah wuxuu waxaan la horraysiinaynaa ciddii alla horraysiiyey waxaananu dambaysiinaynaa ciddii ilaahay dambaysiiyey qofka alla horraysiiye waxa weeyaan ee faralkana lagu bilaabayo qofka faral ka guura ee faral kale u guura kaasuu ilaahay horraysiiyey waa sidii hooyada iyo sawjka hooya thulus iyo ilaa sudus bay u guurtaa sawjkuna nis ilaa rubac buu u guuraa kuwaasoo alla horraysiiyey buuli waxaananu dambaysiinaynaa kii alla dambaysiiyeyoo qofka ka guura faral ee wax kale u guura ayuu alla dambaysiiyey kaana annakuna waa dambaysiinaynaa waa sida hugtadii oo kaleed oo iyadoo dee faral qaadata ayay u guuraysaa casawatu bilkhayr ama macalkhayr ba waa u guuraysaa sidaa ayuu isagu u maareeyey masaladan sawjka ummada iyo ukhtada shaqiiqada ama li-abka ah saasaa waxaa loo siinayaa buuli waxaanu u qaybiyey sawjku nis buu leeyay buuli ummana waxay leedahay thulus waay ukhtadiina baaqiga ayay qaadanaysaa qowl kale ayuu isla saxaabigu ku leeyahay masaladan wuxuu ihi sawjku nis buu leeyahy baaqigii soo hadhayna bayn alum waalokt hooyada iyo okhtada loo qaybinayaa labadaa qowlba isagaa ku leh cabdullaahi ibnu cabbaas waxaa lagu radiyey oo laysku hortaagay masale la yidhahdo masalatu ilsaam masaladii sandulaynta oo cabdillahi ibnu cabbaas sidaynu wada ognahay jamaca laba uma yaqaano saddex iyo wixii ka badan unbuu jamac u yaqaanaa laba ikhwaahi hooyo huluska kama riixaan buu cawlkiina ma ogolaa masaladan masalatu ilsaam la idhaahna waa sidan ruux geeriyoodayo ka tegay sawj iyo ummo iyo ukhtayni lium iyo laba ukhto oo meydka xagga hooyo ka walaalahaayeen laba midun waa inuu yeelaa inuu yidhaahdo labadan ukhto hooyo way riixayaan oo markaa uu halkaa ku jabo qowlkiisii ahaa laba jamac maaha wa imaa iyo inuu masalada cawlo oo uu cawlkii ogolaado labadaa midun waa inuu ogolaadaa cabdillahi bni cabbaas wuxuu yidhi sawjku nis buu leeyay hooyana hulus bay leeday masalatu ilsaam waa siduu u qaybiyey isagu ukhtaanka labada ah ee la-umkaana thulus bay leeyihin thulus bay leeyihin buuyi waayo dadkan waa dad ehlufaral ah oo faral ka guuro faral kale u guura ma kala dhacaan dhammaantood waa intii uu lahaa waa in loogu horraysiiyaa ama markaa waa inuu cawlka ogolaada haddii sidaa loo eego way maayeen in hooyo sudus la geeyo oo ikhwadii labada ahaa uu siiya iyaguna huluskoodii oo jamcoodii ogolaada arrinkaasu cabdillahi bni cabbaas waa sandullaysabaaday khulaasatu lqowl qowlka cumar bn khadaab uu qabo iyo jamhuuru saxaaba ayay ku ayay ku tegeen caamatu ahlicilmina saasay ku tegeen oo ah in cawlka la qaato tacriifu alcawl luqatan waistilaaxan alcawlu fi luqa cawlku luuqad ahaan lahu wuxuu leeyahy ciddatu macaanin dhowr macne fa huwa ya-ti wuxuu ku yimaadaa bimacna dulmi buu ku yimaadaa waljawr dulmi iyo cadaalad darro wa minhu waxaa ka mid ah qowluhu tacaala ilaahay uu yidhi daalika adnaa anlaa tacuulu isagoo ka hadlaya haweenka sida loo guursanayo ayaa ilaahay yidhi fain khiftum anlaa tacdiluu fawaaxida aw maa malakat aymaanukum daalika adnaa anlaa tacuulu wuxuu ilaahay yidhi fain khiftum anlaa tacdiluu haddaa ka baqataan inayna cadaalad samayn oo dumarkii laba laba iyo saddex iyo afar iyayna marka loo guursanay idaama cadaalad samaynhayn fa waaxida midun iska guursada awmaa awmaa malakad aymaanukum ama addoomaha ay gacantiinu ku jira iska guursada sidaa inay yeeshaan daalik bimacanaa alikhtisaaru calaa waaxida aw maa malakad yemiin inay mid ku ekaataan ama wixii ay gacantiinu mulkiday oo addoomahaasa ah, ayaa adnaa ku dhow allaa tacuulu inaydan dulmi samaynin oydan cadaalad daraan samaynin saasaa u dhowe sidaa iska yeela ay tadlimu inaydan dulmi samaynin wa tajuuru aydan cadaalad samaynin wuxuu leeyahy sheekh caleyh raxmatullah cawlku luuqad ahaan markaynu joogno macaani doora buu leeyay macaanihiisu wuxuu noqdaa dulmi jawrna waa noqdaa aayaddaasu tusaale u soo qaatay wayaati bimacnaa alirtifaacna wuu ku yimaadaa kor u kac macnaha irtifaacu leeyana waa ku yimaadaa yuqaalu waxaa la odhanayaa caala almaaw biyi baa kor noqday ida irtafaca markay kor u kacaan wa caalat alqadiya arrintii ayaa u gudubtay ila alxaakim xaakimka u gudubtay ayaa la odhanayaa wacaalat alqadiyatu arrintiibaa u gudubtay ila xaakin xaakinkii ida irtafacad ilayhi marka u kor noqoto weyn wayaati wuxuu kalu ku yimaadaa cawlku bimacnaa siyaada siyaadana wuu ku yimaadaa korar yuqaalu waxaa la yidhaahdaa caala almiisaanu miisaankii baa kordhay idaa saadad waa markay ka badato ixda alkafatayni mid ka mida labadiisa kafadood ee fiihi isaga dhexdiisa calal ukhrata kaleen labada kafadood ee miisaanka markay midi mid kale ka badato ayaa la yidhaahdaa calal miisaani miisaankii ayaa kor noqday oo dhinac u dheeliyeen waistilaaxan erebixin ahaana kaasi waa luuqadii huwa waxa weeyaan siyaadatun waa korodh fii majmuuci sihaam almafruuda gala isugeynta sihaamtii mafruudka ahayd huwa siyaadatun waa korodh ku jira fii majmuuci sihaam almafruuda sihaamtii eh, la waajibiyey ee la jaangooyey marka la isu geeyo ku yimaado weeyaan wa naqsun waxa weeyaan yarayn ku yimaada fi ansubaai lwaratha nasiibyada iyo xadiyada ay qaataan dadka warasadahi waa nusqaan ku timaada oo ku dhacda wadaalika kaasuna cinda tasaaxumi lfuruud waa markay isceliilo furuudu wa katratihaa iyo markay fara badato bixaydu meel tastaqriqu ay dhammaysanayso furuudu jamiica tarika xoolahoo dhan ay dhammaysanayso oo wayabqaa uu soo hadhayo bacda asxaabualfuruud asxaabualfuruudkii barh ka mida ay soo hadhaan biduuni nasiib min almiiraad iyagoo wax nasiiba aan dhaxalkii ku lahayn wuxuu leeyahy sheekhu caleyh raxmatullah cawlku markaynu erebixinta cilma faraa'idka markaynu eegno aynu isdultaagno waxa weeyaan siyaada iyo kordhin sihaamtii mafruudka ahayd marka la isu geeyo ku timaada weeye iyo yarayn iyo nusqaan ku timaada xadiyadii dadka warasadu ay qaadanayeen wixii ay qaadanayeen ku dhaca weeyaan qorigii oo bata iyo xoolihiioo yaraada un weeyaan markaan macnaha soo khulaasayno wadaalika arrinkaasuna wuxuu yimaadaa in qorigana la kordhiyo xoolahana la yareeyo cinda tasaaxum alfuruud markay iscedhiidhiyaan furuuddu ay furuuddu badato wa katratihaa iyo markay bataan baxaysu goor tastaqriqu alfuruud ayaynu u qadaraynaa furuuddu ay dhammaysato jamiica tarika dhammaan xoolahoo dhan bay wada dhammaysanaysaa wayabqa waxaa soo hadhaya bacda asxaabu alfuruud dadkii helu fararka ha qaar ka mid ahoo biduuni nasiib min almiiraad wax nasiibaba aan xalki ku lahayn qaar baa waxoodiba uu ismasaxaya fanadaru waxaynu u baahanaynaa cinda daalik marka arrinkaasu dhaco ilaa siyaadati asli masala asl masalihii in la kordhiyo oo hadduu lix ahaa loo kordhiyo toddoba ama siddeed ama sagaal ama toban sidaa loogu kordhiyo fa nadaru waxaynu u baahanaynaa cinda daalika arrinkaasu markuu dhaco ilaa siyaadati lasli masala asli masale in la kordhiyo xataa ilaa iyo tastawciba atarika ilaa iyo ay wada koobsato xoolihii jamiica asxaabuulfuruud ilaa ay wada gaadho xoolihii ilaa ay wada gaadhaan ayaa asli masale loo kordhinayaa dadkii warasada ahaa ee ehlufararka ahaa weliba xataa ilaa yatastawciba ay wada gaadho atarikatu tarikadu jamiica asxaabuulfuruud ilaa ay wada gaadho ayaa aslulmasali loo kordhinayaa xoolihunbaa la tarminayaa uun qoryihiunbaa dadkii loo badinayaa uun hoos ahaan marka loo daadago dadku waxay qaadanayaanna wuu yaraanayaa qorigii wax lagu siiyana wuu badanayaa wadaalika kaasuna yadkhulu naqsu wabidaalika sidaa ayuu yadkhulu naqsu naqsigu uu ku gelayaa iyo yarayntu ilaa kulli waaxidin qof kasta oo minal warata warasada ka mida sidaas uu gelaya wuxuu leeyahy sheekhu caleyhi raxmatullah aslu masalii baynu kordhinaynaa si xoolahu ay u wada gaadhaan dadkii asxaabulfuruudka ahaa markii aynu aslamasalii badinnay xoolihiina dadka waa ka yaraanayaan baynu nidhi wabidaalika sidaa ayuu yadkhulu naqsu naqsigu u galay ilaa kulli waaxidin ruux kasta oo minal warasada ka mid a walaakiin ha yeeshee biduuna an yuxram iyadoon la qadin axadu min almiiraad ruuxna iyagoon dhaxalka laga qadin naqsi unbaa la geliyey uun wuxuu qaadan lahaa dhaxalkii lagama qadine walaakiin ha yeeshee biduuna an yuxram iyada oon laga qadin axadun ruuxna minal miiraati dhaxalkii aan laga qadin ayuumuu naqsiga u galay uun waxna lagama qadin xoolun baa laga yareeyey fa sawju sawjku alladii kaasoo yastaxiqu nisfa niska mutaystay sawjka niska mutaystay qad la arkee yasbaxu nasiibuhu nasiibkiisu inuu noqdo athulu hulus inuu noqdo fii bacdi alxaalaat bacdi alxaalaat marka la eego niskiisi inuu hulus ba noqdaabaa suuragalbaa oo halkii uu niska qaadan lahaa la yidhaahdo fulus baad leed xoolihii ka dhinma awgeed kamaa idaa caalat ilmasala tusaalahaan waa waxay tahay masaladiioo ka cawlantay min sita ilaa tisca oo cawlantay inta lix laga dhisay